بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب التوكيد waxaynu ka bilaabaynaa casharkeenna maanta baabka baabu tawkiidka ee shan boqol iyo lix iyo afartan boga ah shan boqol iyo lix iyo afartan iyo tawkiid waxaa af carabiga loogu dhawaaqaa saddex siyood baa baabkan loogu dhawaaqaa qolo tawkiid bay ugu dhawaaqaanoo wow bay akhriyaan qolona ta'kiid bay ugu dhawaaqaanoo hamsay akhriyaan qolona hamsahaasay takfiifiyaanoo taakiid bay ugu dhawaaqaan taakiid ama tawkiiddhe ama ta'kiiddhe ama taakiiddhe waxaa ugu fasaaxo badan saddexdaa dhawaaq wowga ayaa ugu fasaaxo badan qur'aanka ayaana ku yimid oo ilaahay baa yidhi walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha ereyga tawkiid waxaa inoo muuqda in wow loo akhriyay aayaddaa qur'aanka ah wowga ayaa ugu fasaaxo badan oo baabu tawkiid tawkiidku waa sida dhaarta oo kale marka la dhaaranayo oo kale ayuu tawkiidku wax u faa'iideeyaa hadalka marka la adkaynayo ama la doonayo in la dhaartoo kalea la isticmaalaa tawkiidka labaa loo qaybiyaa inuu yahay tawkiidku lafdi iyo inuu yahay tawkiidku macnawi labadaasaa tawkiidka loo qaybin tawkiidka lafdigi ihi waa in kelmadda la soo celceliyo wuxuuna galaa ficilka wuu galaa ismigana wuu galaa xarafkana wuu galaa jumladana wuu galaa afartaa meelood ayuu atawkiida lafdi galaa waxaana loo yaqaanaa icaadatu lafdi اlأwl bicaynihi ow bimuraadifihi haddaan idhaahdo qad jaaa muxammedun qad jaaa muxammedun afar jeer baa tawkiidi lagu odhani mar waxaa lagu odhanayaa xarafka qad oo qura tawkiidi maxaad ugu dhawaaqay marka qad jaaa muxamedun qad tawkiidi lagu yidhaah waxaad odhanaysaa qad qad jaaa muxamedun marna waxaa lagu odhani jaaada oo qura tawkiidi markaana waxaad ugu dhawaaqi qad jaaa jaaa muxamedun marna waxaa lagu odhanayaa ismiga muxamed oo qura tawkiidi muxamedkii un baad ku celcelini qad jaaa muxamedun muxamedun marna waxaa lagu odhanaya qad jaaa muxamedun jumladoo dhan tawkiidi jumladoo dhan ubaad mar labaad sheegi doontaa qad jaaa muxamedun qad jaaa muxamedun haadaa huwa tawkiid lafdi tawkiid lafdi ismiga wuu galaa oo ficilka wuu galaa oo xarafka wuu galaa oo jumlada wuu galaa waxaana weeyaan icaadatu lafdi اlأwal bicaynihi aw bimuraadifihi waa in lafdiga hore mar labaad soo ama laftiisaa la soo celin ama mid la macnoa ah ayaa la soo celin atwkiid atawkiid اlmacnawi atawkiid اlmacnawi isagu alfaad gaara ayuu ku yimaadaa tawkiidka macnawigiihi oo sideed lafdi ilaa toddoba lafdi ayay culimmadu sheegaan toddoba lafdi ilaa sideed waxay yidhahdeen alfaaddaa gaarka ah unbaa tawkiid macnawiya faa'iideysa lamana qiyaasan karo tawkiidka macnawiga jaaa muxamedun nafsuhu oo kale ama jaaa muxamedun caynuhu oo kale ama jaaa alqowmu kulluhum oo kale ama jaaءad hindu nafsuhaa oo kale waa alfaad gaara ah ayaa tawkiid macnawiya faa'ideysa tawkiidka macnawigiihi asmaada ayuu u gooni yahay ficilka ma galo tawkiid macnawiihi xarafkana ma galo tawkiid macnawiihi jumladana ma galo tawkiidka macnawigiihi keliya asmaada unbuu galaa asmaada waxaa laysku qabtay ma asmaadoo dhan buu gelayaa kuufiyiintu saasay qabaan mise asmaada qaybta macrifada ab ayuu u gaar yahay qaybta macrifada a basriyiinta qaba maxamed ibnu maaligna uu dhexdhexaadiyeyo wuxuu ihi wain yufid tawkiidu mankuurin qubil ayuu yihi waar tawkiidka nakiradu hadduu macno faa'iideynayo ha la aqbalo oo mid la aqbalaya ha noqdo wa tawkiidu tawkiidkii darbaani waa laba qaybood lafdiyun mid lafdiya oo tawkiid lafdiya la odhanayo wa macnawiyun iyo mid macnawiya oo tawkiid macnawiya la odhan tawkiidku waa laba qaybood lafdi iyo macnawi wa tawkiidu tawkiidkii darbaani waa laba qaybood lafdiyun mid lafdiya iyo wa macnawiyun mid macnawiya tawkiidaynu odhanayno lafdi iyo tawkiidaynu odhanayno macnawi labadaasuu tawkiidku u qaybsamaya falafdiyu tawkiidka lafdigiihi icaadatu lafdi waa lafdigii oo la soo celiyo alwali ee horeeyey bicaynihi cayntiisa ayaa la soo celini ama muraadifkiisa sawaaun waxa isku mida kaana ha ahaado isman ismi ha ahaado naxwu jaaa zaydun zaydun zayd baa yimid zayd zayd baa yimid zayd baa la tawkiidinaya haddaba jaaa zaydun zaydun markaan idhaa labada zayd zaydka hore ee faacilka ah muaked baa la idhaha muaked kaafkaa la kor dhigaa muaked baa la odhan zaydka hore zaydka dambana ama tawkiid baa la yidhaa ama muakid baa la yidhaha kaafkaa la hoos dhigi muakid haddaan muakid idhaa waa ka wax adkaynayo waa zaydka dambe haddaan muaked idhaahdana waa ka la adkaynayo oo waa zaydka hore tawkiidna waa ka dambe marna waa baabka o dhan magaca tawkiidihi laba macno ayuu leeyahay mar waa ka dambe ee wax adkaynaya ayaa tawkiid la yidhaahdaa marna waxaa la yidhaahdaa baabka oo dhan baa tawkiid loo yaqaanaa baabka oo dhan oo baabu tawkiidi markaan leeyahay macnaha hamoodinka dambe wax adkaynaya un in laga hadlayo waa baabka o dhan baa baabu tawkiida jaaa waxaa yimid zaydun zaydun zayd zayd baa yimid waa tawkiidka lafdiga ah oo ismi ku jira ow ficlan ama ficil ha ahaado tawkiidka lafdigii ihi tawkiidka lafdigiihi ficil buu gelayaa naxwu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi ataaki ataaki laaxiquun axbis ixbis waa nin gabaya ayaa gabay tirinaya hoosta ayuu ka dhammaystiray waa shadri dambe shadrigii horuu ka tegey wuxuu leeyahay gabayaagu waa baxru فأينا إلينا نجاءوا ببغلتي أتاك أتاك لاحقنا بسحبسي فأين حقه إلى أين إلى حقه أيو أهاضي النجاء دقدق أما بدبادو ببغلتي بغش إذا أنكو لبدبادو war xaggee bay baqashu iila degdegaysaa ama aan kula badbaadaa ataaki nafay waxaa ku soo gaadhay ataaki waxaa ku soo gaadhay allaaxiquuna kuwii haleelayey ee cadowga ahaa ee ku eryanayey ayaa ku soo gaadhay ixbis iska jooji oo baqasha waxba ha iska xabaas ixbis iska xabaas baqashaada oo socodka iska daa lagu qabay waxba ha cararine buu yidhi lagu qabay ee isdhiib haddaba waxaan uga jeednaa maxalu shaahidku waa ataaki ataaki labada ataaki yaa muakid ah oo wax adkaynaya muakid kaafka markaan kasriyo ataaki ataaki laaxiquun xbis xbis markaan idhaa yaa muakida kaafka kasrihiisa waa ataakida dambe yaana muaked ah kaafka marka la fadxinayo waa ataakida hore labada ataaki oo ficila labada ataabaa istawkiidinaya haddaba ficilka hore muakedkii faacil buu qaataa laakiin ka wax tawkiidinayee dambe faacil uma baahna ataakidii dambe faacil ma qaadanayso waxay culimmadu yidhaahdeen haddii baabkii aan ka dhigi lahayn ishtiqaalka baabuulishtiqaal haddaan ka dhigi lahayn waajibku wuxuu noqon lahaa in la yidhaahdo ataaki atowki ataaki atowki laaxiquun ataaki atowki waaulljamaacadaasaa la idmaari lahaayoo meesha inoo geli lahaa ama atowki ataaki laaxiquun adu wow baa lagama maarmaan noqon lahaa haddii la leeyahay ataaki ataaki waxay ku doodayaan allaaxiquunka dambey ku doodayaan hadduu yahay ma doodayaan waa muakid iyo muaked muakidkuna faacil ma qaate allaaxiquuna ataakida horunbay faacil u tahay ixbis ixbis iyadu maxalu shaahid inooma aha oo waa tawkiidku jumlo markuu galo ixbis waa ficlu amar faacilkiisuna waa anta ixbista kale waa ficlu amar faacilkiisa kalena waa anta labada jumlo ayaa haddana laisku tawkiidinaya halkaa ataaki ataakina labada ficil baa laisku tawkiidinaya oo xarfan ama xaraf ayuu gelayaa tawkiidka lafdigiihi tawkiidka lafdigiihi xarafna wuu geli karaa naxu qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi lalaa abuuxu bixuumbi basnata inahaa akhadat calaya mawaahiqa wacuhuud laa laa abuuxu caddayn maayo caddayn maayo bixubbi batnata inanta batna jacaylkeega caddayn maayo innahaa inantaasi akhadat calaya waxay iga qaaday mawaahiqan ballanno dhaara lagu adkeeyey wa cuhuudan iyo ballanno ayay iga qaaday inantaa jacaylkeega caddayn maayo buu yidhi laa laa abuuxu laa laa labada laa teebaa mu'akid ah oo wax tawkiidinaysa ta dambe teebaa mu'akad ah oo la tawkiidinayaa ta hore tawkiidkani waa lafdiye oo waa lafdi lasoo celceliyey ma xaraf buu dhex dhacay mise ismi halkey buu dhex dhacay xaraf buu dhex dhacay oo laa laa waa laba xaraf haddaba atawkiid lafdi ismiga wuu galaa sida jaaa zaydun zaydun aynu u nidhi ficilkana wuu galaa sida ataaki ataaki aynu u nidhi jumladana wuu galaa sida ixbis ixbis aynu u nidhi xarafkana wuu galaa sida laa laa aynu u nidhi waana lafdigoo lagu celceliyo ayaa loo yaqaanaa atawkiid allafdi falafdiyu tawkiidka lafdigiihi icaadatu lafdi waa lafdiga oo la soo celiyo alawali hore bicaynihi cayntiisa sawaa'un waxa isku mida kaana ha ahaado isman ismi ha ahaado mucrab iyo mebni looma kala qaadayo mufrad iyo jamac looma kala qaadayo mudakar iyo mu'anas looma kala qaadayo naxu jaaa zaydun zaydun zayd baa yimid zayd baa yimid ow ama ficil ha ahaado naxu ataaki waxaa ku soo gaadhay ataaki waxaa ku soo gaadhay allaaxiquuna kuwii waxaleelayey ee ixbis ixbis iska xabaas iska xabaas allaaxiquunadaasay culimada qaarkood u akhriyaan ama riwaayooyinka qaarkood ataaki ataaki allaaxiquuka laaxiquuka laaxiquunadii bay laaxiquuka ka dhigeen ow xarfan ama xaraf ha ahaado naxwu qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi laa laa abuuxu ereyga abuuxu ihi waa caddaynta ama duhuurka waa kii nebigu lahaa sala allahu alayhi wasalam umaradiinna ha la dagaalamina ama ha ku kicina ilaa an tarow kufran bawaaxan ereyga bawaaxan ihi waa abuuxudanuu ka yimid ilaa an tarow inaad ku aragtiin kufran bawaaxan gaalnimo cad oo ta'wiil aan lahayn mooyaane kolka laa laa abuuxu abuuxu waa caddaankaa weeye xadiidka ku qoran waxaana loo yaqaanaa axkaamta fuqahadu ay ka hadlaan axkaamulkhamsaha ibaaxada ku jirta ibaaxadu waxa weeye waa abuuxudan waa shay iska muuqda oo iska waadix ah oo cidna aan uga baahnayn waxyaabo kale laa laa abuuxu caddayn maayo bixubbi bathnata halkaa bathna ba'daa way kor dhigan tahay waana la godi kari jiray buthayna markuu ahaa ilan gabayga waxaa tiriye ninkii jamiil lo jiray jiray jamiilulcudri nin meel maka u dhow degi jiray waadilqura ayuu degi jiray maka iyo madiine dhexdooda inan busayne la yidhaah buu kusoo halqabsan jiray waa ninka gabayga tirinaya inantii busayne la odhan jiray nin kalea guursaday nin kale isaguu iyadu gabadhii guursaday ayuu haddana gabadhii jacaylkeegii ka hadhi waayey wuxuu ku soo halqabsadaa busayna oo nin kale reer u ah ayuu ku soo halqabsadaa gabayga waxaa dhacday markii dambe waa loo hanjabay waxaana la yidhi ninkii bara saabka ka ahaa waadilqura ayaa ku yidhi waan ku dilayaa wuu ka qaxay meeshaba waddankaba wuu ka qaxay waa jamiilu buhayna laa laa abuuxu caddayn maayo bixubbi batnata inanta batna jacaylkeega innahaa iyadu akhadad waxay qaaday calaya aniga dushayda mawaahiqan ballana dhaara lagu adkeeyey ereygaa mawaahiqan a tanwiintiisu waa daruuratu shicire kelmaddu maa laa yansarif bay ahayd oo siiqatu muntaha aljumuuc baa ku dhacay sidaa darteed tanwiin looma ogolayn mawaahiqo qura loo ogolaa waxaa kaloo luqa alcarabiya jamacan lagu yaqaanay in ya ay qablalakhirka dhacdo asalkiisu wuxuu ahaa akhadat calaya mawaahiiqa mawaahiiqa ya ku jirtay ya-diina gebayga baa loo jaray almawaahiiq wa cuhuudanna waa cahdiyada mihaaqu waxaa weeye ama mawhiqu ballanta dhaaraha lagu adkeeyo cuhuudna waa cahdiga iyo ballanta caadiga ah ow jumlatan jumlo ayuu gelayaa oo tawkiidkani jumluu geli jumladu ama ismiye ha ahaato ama ficliye ha ahaato sida darabtu zaydan zayd baan garaacay darabtu zaydan zayd baan garaacay jumladun baad ku soo celcelini haddaba yaa mu'akad ah oo la tawkiidinayaa darabtu zaydanta hore ayaa mu'akad ah yaa mu'akid ah oo wax tawkiidinaya darabtu zaydanta dambe ayaa mu'akid ah tawkiidkii lafdiga ahaa halkaa ayaynu kaga baxnay waxyaaba waxaa jira laysku qabtay inay tawkiid lafdiye yihiin iyo in kale waxaa ka mida dekan dekanta aayadda qur'aanka ah ku jirta iyo safan safanta aayadda kale ku jirta labadaasba waa laysku qabtay waxaana la ogaaday inayna tawkiid lafdiye ahayn dekan dekan iyo safan safan tawkiid lafdiya inayna ahayn bay rag badani sheegeen inkastoo nuxaadda in badanina ay qaateen waa tawkiid lafdiya macnaha waxay mufasiriintu idhaahdeen dekan dekan markay macnaynayeen dhulka waa la dukayni dekan oo bacda dekina waxaa la ogaaday tawkiidka lafdigu waa isku mid hadii haddii jaaa zaydun zaydun la labada zayd waa isku nin qura uun nin qura un bay isla yihiin haddaba dekan dekan aayaddaa qur-aanka haddaan tawkiid ka dhigno waa dukay qura unbay noqonaysaa ama burburin mar qura ah unbay noqonaysaa haddii laakiin aan tawkiidka ka dayno waa dekan oo bacda dekina haddaynu nidhaahno dukayn dukayn ka dambaysa haddaynu nidhaahno ama safan safan marka aayadda qur'aanka ah qiyaamadu markay dhacday ummadaha lasoo xashriyo ayaa jinki iyo insiga laysku keenaya samo kaste malaa'igteedaa soo degiyo gaadh ka qaban haddana samada kale malaa'igteedaa soo degiyo gaadh kale kasii qaban waa gaadh gaadh ka dambeeya markaa gaadh gaadh ka dambeeya safan bacda safin weeyi waa saf saf ka dambeeya waxaa la ogaaday maadaamay safafku kala dambeeyaan dukayntuna ay kala dambayso inayna ahayn tawkiid lafdiya ee ay tahay laba ereyoo mid kastiba tacsiis ee tawkiid aan loo keenina tacsiis loo keenay culimmada qaarkood baa rajaxaya inay tawkiid tahay dekan dekantu oo waxay yidhaahdeen quraanka aanka loogu sheegay dhulka dukaynta lagu samaynaya inay mid un tahay ilaahay baa yidhi waxumilat ilardu waljibaal fadukataa dakatan waaxidatan maadaamoo dekatan waaxidatan la yidhi oo mar qura unbaa la baabi'inaya la yidhi oo la dukaynaya haddaba dekan dekantaasi waa tawkiid oo waa tii marka ahayd unbaa laynoo sii tawkiidinaya ilan tawkiidku waa mar qura waa mid lasii tawkiidinayune sheekii caanka ahaa ee la odhan jiray alciz binu cabdisalaam ama suldaan alculamaa sheekii loo yaqaanay suldaan alculamaa sheekii loo yaqaanay waa nin runtii aada iyo aada xagga fataawada wuxuu ka qoray kitaab aad u qiimo badan oo fataawo ah ayuu leeyahay sheekhu alciz ibnu cabdisalaam wuxuu leeyahay tawkiidka markuu ka hadlayo waxaa la ogaaday buu yidhi tawkiidka luqa alcarabiya inuuna takraar dhicin saddex jeer wa laba jeer wax ka badan ama saddex jeer wax ka badan tawkiidku saddex jeer wax ka badan ma dhaco haddaba suuraddan suurat marka ilaahay soo celcelinaye weylun yowmaidin lilmukadibiin laleeyahay mukadibiinta ma waxaad moodaysaa kuwa ilaahay iyo qiyaamada beeniyey un inay yihiin waxa weeye buu leeyahay sheekhu markuu aayaddaa ah fasirayey weylun yowma idin lilmukadibiin qadiyad baa ka horreysay aayadan ka horreysaa ay sheegayso kolkaad aayadan ka horreysaa xukunkii ay sheegtay ayaa la leeyahay weylun yowma idin lilmukadibiin xukunkaa ka beeniyey ama kuwa beeniyey xukunka hoog iyo halaag baa u sugan maalintaa haddaba waxyaabahan la beeninaya way kala duduwan yihiin oo sida aayadahan ka horeeya xukunkoogu uu u kala duduwan yahay inay u kala duduwan yihiin wax qura hamoodin ama tawkiid ha ka dhigin waxaa ka mid a fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaan oo kale nimcaa la sheegayaa markaasaa laleeyahay fa biayi aalaai rabbikuma tukadibaan labadan nimcooyinkaa ilaahay toodee ayaad beeninaysiin jin iyo insiyow haddaba nicamkani way kala duduwan yihiin hal nimco oo qura hamoodin sidaa darteed tawkiid ma aha ayaa la aayadaha labada suuradood soo noqnoqday ilain tawkiidka lafdigii saddex jeer wax ka badan ma soo noqdee halkaa waxaan kaga baxnay culima atawkiid allafdi baynu ka baxnay magaca dambe wuxuu waafaqayaa icraabka iyo binahaba ka ka horeeya ayuu waafaqaya jaaa zaydun zaydan ma odhanaysid labadaba isla god oo jaaa zaydun zaydun dhe haddaba macnawigii bal ka warrama tawkiid lmacnawi tawkiidka la odhan jiray walmacnawiyu tawkiidka macnawigi ihi sheekeennu halkaa markuu walmacnawiyu yidhi wuxuu isku dayey inuu inoo tacriifiyo macnawiga macnawiga inuu tacriifiyo ayuu isku dayey wuxuu yidhi halkaa walmacnawiyu sharaxa markaan eegayno wa huwa macnawigu maa yuqariru waa ka sugaya amra matbuucihi ka matbuuca uu raacayo amarkiisa cinda saamici ninka saamici ee maqlaya tawkiidka macnawigu matbuuca ayuu sugaa saamica agtiisa talow maxaa looga jeedaa ee yajcaluhu haabitan wuxuu ka dhigayaa matbuuca mid sugan muqararan oo la sugay cindahu agtiisa ama nisba ahaan ha u sugnaado waa in looga jeedo e, bian yurfaca bian yarfaca tawahum اlisnaadi ilaa gayri اlmatbuuc waa in lagula dagaalamayo in la tuhmo in loo tiiriyey matbuuca hayrkii xukunka matbuucu inuuna iska lahayne matbuuca hayrkii inuu leeyahay ama in shumuul ujeedadiisu ay tahay shumuul cumuum waa marka la leeyahay wuxuu rafcinayaa tawahuma iraadati اlkhusuus bimaa daahiruhu اlcumuum erey loo dejiyey cumuumnimo in looga jeedi karo khusuus ayuu la dagaalamaya oo khusuus maaha waa cumuum masalan marka la yidhaha alqowm marka la yidhaha alqowm toban nin haddii ay meel joogaan oo tobankaa nin imika qoom looga jeedo haddaan idhaha jaa alqawmu macnuhu muxuu noqonayaa jaa alqawmudaasi ma nin baa yimid baan u ujeedaa ma laba nin baa yimid baan u ujeedaa ma shan nin baa yimid maxaan ujeeda jaa alqawmu mise waa raggii oo dhan hadday toban ahaayeen iyo hadday boqol ahaayeenba waa raggii o dhan jaa alqawmu waxaa dhici karta inta jaa alqawmu aan isticmaalo lafdigaa qoom ee caam caamkaa ah intaan isticmaalo inaan uga jeedayo in yar oo haddana qoomka ka tirsan sida aayadda qur'aankaa ah ilaahay ku yidhi id qaala lahum الnaasu ina الnaasa qad jamacuu lakum fakshawhum id qaala lahum الnaas nebi maxamed iyo saxaabada dagaalkii beder markii dagaalkii uxud markii uu dhammaaday ayay id qaala lahum الnaasu dadkii ku yidhaahdeen annaasu haddaba dadkaa nebi maxamed ku odhanaya iyo saxaabada ina الnaasa qad jamacuu lakum inagu maynu ku jirna ilin dad baynu nahaye id qaala lahum الnaas waa ayo haddaba waa hal nin nucaym ibnu mascuudin u ahaa ayaan filaya nucaym ibnu mascuud ayaa u tegey nebiga iyo sidaynu ognahay saxaabada gaalada ayaana soo diratay waxayna yidhaahdeen warniyahu ballantii dambe iyo dagaalkii labaad waanu ka baqnaye hadduu ogaado inaanu ka baqnay moxamed uu nagu soo dhiiran ham isagu xaggiisa ha ka baaqata ballantuye waxaad ku tidhaa ummadihii oo dhan baa maanta kuu bahoobay war dagaalka waad ku baabi'iyo ka joog kudha bay yidhaahdeen markaasuu u yimid oo id qaala lahum nnaas ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum ummadihii way idin bahoobeene ka iska jooga oo ka baqa buu yidhi fazaadahum iimaana saxaabada iyo nebigaba iimaan ayuu arrinkii u kordhiyey waxayna yidhaahdeen wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil waxay yidhahdeen ilaahay baa nagu filan ilaahay baana mid la tala saarto midka ugu wanaagsanina waa ilaahay maxaa ka dhacay markay yidhahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil kelmaddaa waa la qiimeeyey culimaduyo waa kelmad ciddii tidhiba ay badbaaday xasbuna allahu wa nicma alwakiil haddaad ilaahay tala saarato si dhaba oodu tidhaahda ilaahay baan tala saartay mid la tala saartana ka ugu wanaagsani waa ilaahay haddaad tidhaa nebi maxamed iyo saxaabadu maalinta ayay yidhaahdeen maxaa daba dhacay xasbuna allah wa nicma alwakiil maxaa daba dhacay fainqalabuu binicmati min allah wa fadlin lam yamsashum suu-un buu ilaahay leeyahay isla markiiba saxaabadu way tegeen goobtii lagu balamay dadweynihii carbeedee ogaana ganacsi bay u keeni jireen alaabtooda meelaha lagu dagaalamayo way intay tegeen bay gaaladii waayeen kadibna fanqalabuu binicmatin min allah waa ajri bay la soo noqdeen ile waa nin dagaal galay oo kale ajrigiisaa loo qorayaaye wa fadlin waxa weeye qaniimay la soo noqdeen hantidii carabi ay meesha keentay ee saylada laga dhigay ayay qolo idili dhinaceega kabaa ka baaqatay kadibna hantidiiba isjebisay dee waxa weye fadligaa iyo nimcadaa ayay la soo noqdeen fanqalabuu binicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu qofna qodixi kama mudin ilaahay aayaddaa subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay in ilaahay dee xasbuna wa nicma alwakiil markay yidhaahdeen ilaahay uu ku filaaday ilan ilaahay baa nagu filan bay yidhaahdeene nebi ibraahim markii dabka lagu tuurayey xasbiya wa nicma alwakiil buu yidhi ilaahay baa dabka la hadlay oo yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaama calaa ibraahim waxaynu ognahay in badan in badan saxaabada nebi maxamed marka la waaniyo ee ay ilmaynayaan ee qiyaamada iyo qabriga looga sheekeeyo ama looga waramo ee shimbiriinay madaxa kaga taagan tahay la moodayo rasuulku wuxuu ku odhan jiray waxaad tidhahdeen xasbuna allah xasbiya allahu wa nicma alwakiil ama xasbuna allah wa nicma alwakiil waa kelmad in badan runtii looga soo joogay faa'iidadeeda imaamu shaadibi markuu sabca alqiraa'aatka juska hore dhammaynayey beytka juska hore uu ku dhameeyey wuxuu ka dhigay saamdi calaa sharطii wa aktafi wamaa khaaba duu jiddin idaa huwa xasbala wamaa khaaba duu jiddin idaa huwa xasbala qof dadaalay ma guul daraysto hadduu xasbiya allah wa nicma alwakiil yidhaah adigoo hurdo haddaad xasbiya allah wa nicma alwakiil tidhaa ama taariku salaadku hadduu xasbiya allah wa nicma alwakiil yidhaah dee waxba uma qabanaysa markaa waxaa loo baahan yahay inaad dadaal muujiso wamaa khaaba duu jiddin waa duu jiddin idaa huwa xasbala waxaynu u jeednaa waxa weeye ereyada la dagaalamo in cumuumka khusuus in looga jeedo hadda id qaala lahum unnaas aayaddaa qur'aanka ah annaaska ah, dadkii oo dhan baa soo hoosgelaya maxaana looga jeeda nucaym ibnu mascuud baa looga jeedaa waxa weeye lafdi caama oo khusuus looga jeedo sidaasoo kale ayaa hadaba halkan oo kale tawkiidku ula dagaalamaa haddii la odhan lahaa id qaala lahum unnaasu kulluhum kulluhum haddii la odhan lahaa dee nucaym ibnu mascuud oo qura ma noqdeen dadkoo dhan baa nebiga u tegey bay noqon lahayd oo ku yidhi iska baq wاlmacnawiyu tawkiidka macnawiga ah walahu alfaadun alfaad ayuu leeyahay alfaadda oo macluumatun la yaqaan alfaad la yaqaano ayuu tawkiidkani leeyahay waa alfaad caan ah oo la yaqaano cid kastiba ay garanayso wahiya alfaadaasi annafsu waa lafdiga annafsu ah nafsun nafsun mar waxaa loo yaqaanaa nafta inagu jirta oo naftaynu hebel naftii baa ka baxday markaynu leenahay waa naftan inagu jirta culimmadu waxay isweydiiyaan nafta iyo ruuxdu ma isku mid baa mise waa kala laba waa masalo in badan laga hadlo ragga kood ayaa yidhi war waa isku mid laakiin markay xumaha ku amraysana naf baa loo isticmaalaa inna annafsa la ammaaratun bisuu marka ay wanaagga ku amraysana ruux baa loo isticmaalaa oo mar xilliga wanaaggana ruux baa la odhanaya waana shay qura oo laba daraf leh culimada qaarkoodna waa dee aad bay uga sii hadlaan lama garanayo naftu siday inoogu jirto iyo siday tahay toona ilaahay unbaa garanaya yas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi imaamu maalik baa isku dayay inuu soo dhaweeyo tusaalihiisa oo wuxuu idhi naftu waxay inoogu jirtaa geedka qoyan siday biyuhu ugu jiraan oo kale geedka qoyan ee caleenta leh biyaa ku jira oo dee caleentan ma yeesheen hadduu geedkani bilaabiye yahay laakiin haddana biyaha meelaad ka helaysa ma leh haddii aad tira suulkana lagu jaraya dee naftii way xanuunsanaysaa haddii lagu meeshii lagu taabtay geedka qoyan meeshii la taabtaba dee biyii waa laga waa laga yaabaa inay ku jiraan ama wuu dareemayayo wuu helayaa haddaba ereyga nafihi mar waa kaasaa loo isticmaalaa marna ereyga nafsuna waxaa loo isticmaalaa dhiigga ayaa loo isticmaalaa fuqahada ayaa tidhaahda markay najaasaadka macfiga ah ka hadlayaan maa laysa lahu nafsun saaila bay yidhaahdeen saaila baa la raaciya saa'iladaasi waxay tilmaamaysaa naftu dar hore inay dhiig ahayd waxa dhiig dareero aan lahayn ayaa macfisa ilan baktigu waa nijaas baktiga waxaa xalaal ahaan jiray uu waxaa nijaas ahayn bani aadamka iyo sidaynu ognahay kalluunka iyo sida jayaxa waxaasaa baktigoogu isagu nijaas aan lagu tilmaami jirin haddii koob shaaha aad subato duksi yari kaaga dhaco duksigi yaraa markuu kaaga dhaco ma daadinaysaa waxaad odhanaysaa wuu nijaasoobay shaahi mise waxaad odhanaysaa harta xukunka baktigu muxuu ahaa xukunka baktiga macfi markuu noqonayo waa markuna dhiig dareero lahayn duksiga yar hadday lug yari ka go'do ma dhiig dareeru yeelanaya ma yeelanayo dhiig dareera quraanjadii iyo duksigii iyo wixii lamidka ah halkaasay la mareen iyaguna oo ereygaa nafihi waa dhiigba loo isticmaalaa nafsun wahiye nafsu waa nafta ereygaa naf ah walcaynu iyo ereyga caynta ah cayn cayn mararka qaar waxaa loo isticmaalaa daatada qofka mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa isha mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa cadceedda mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa isha biyaha caynan yashrabu biha cibaadullah mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa dahabka haddaba caynun waa erey tawkiid iyaduna faa'iideynaysa waa nafsun iyo caynun labadan erey waa laysku tawkiidin karaayo waa la kulmin karaa waxaad arki kartaa qof qura oo naf iyo caynba lagu tawkiidinayo maxaynu odhanaynaa hadaba yaa xaqu leh in la horraysiiyo sheekhu tuu horraysiiyey baad horaysiini maxaad odhan jaaa muxamadun nafsuhu caynuhu xarfulcadaf hadda laguma ogola jaaa muxamadu nafsuhu wa caynuhu waxbaha odhan wowga ka daa jaaa muxamadu nafsuhu caynuhu yaa dambaynaya labadu hadday kulmaan cayntaa dambaynaysa waxaa laguu diidan yahay inaad tidhaa jaaa muxamedun caynuhu nafsuhu carab laguma arag caynuhu nafsuhu laguma arag laakiin waxaa lagu arkay in mid kasta keligii lagu tawkiidiyo oo tidhaa jaaa muxamedun nafsuhu ama aad tidhaa jaaa muxamedun caynuhu ama aad labadaba isku darsato oo tidhaa jaaa muxamedun nafsuhu caynuhu markaad labadaba isku darto nafta ayaad horraysiinaysaa haddaba nafta iyo caynta labka waa lagu tawkiidiyaa dhadigana waa lagu tawkiidiyaa waxayse ku kala baydhayaan damiirka ay sitaan ayaa marna lab ahaani marna dhadig ahaani maxaan odhan hadaan faadimo tawkiidinayo jaa'at faadimatu nafsuhaa ama caynuhaa haddaan maxamedta u kiidinayana jaaa muxamedu nafsuhu caynuhu haddaba naf iyo cayn musanaha iyo jamca iyo mufradka intaba waa lagu tawkiidiya waa lix qaybood bu tawkiidka ka gashaa ko mufradka way gashaa musanahana way gashaa jamcana way gashaa sow saddex maaha saddexdaasoo saddexduba labah iyo saddexdaasoo saddexduba dhediga waa saddex laba lagu dhuftay lix lixdaasay naftu keligeed geli lixdaasay cayntuna keligeed geli iskugeyntooduna lixdaasay gelayaan haddaba haddii musane lagu tawkiidinayo ama jamc culimmadu waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa in labadan erey la jamciyo siiqada lagu jamcinayaana waa jamculqil oo calaa wasni afcul baa lagu jamcin almuxamadaan haddaan tawkiidinayo maxaan odhan jaaa almuxamadaani anfusuhumaa eeg naftii hadda musane ka dhigi maayo jamculqil aan ka dhigi anfus ah waxaa laguu diidan yahay inaan jamculqile nufuusa ah idhaa nufuus iyo cuyuun maaha adawaatu tawkiid markay jamculkasraha yihiin marka maalan oo kale jamculqile acyaan oo kale cayntii haddaan acyaan idhaahdo iyaduna maaha lafdi tawkiida waa anfus iyo acyun baa lafdi tawkiida anfus iyo acyun damiirka muanaha waa la jamcinayaa jamcana waa la jamcinaya jaaa almuxamaduuna anfusuhum ama acyunuhum jamcuna waa calaa wasni afcul wa kullun kelmadda kuli abaa lagu tawkiidin ereyga kuli a waxaa lagu tawkiidiyaa labada mufrad mufrad gabadha iyo ninaba waa lagu tawkiidin jaa waxaad odhanaysaa hadaba marka mufrad lagu tawkiidinayo shardi bay leedahay waa inuu mufradku kala hadhi karayo biictibaari lficil waa inuu mufradku kala hadhayo mufradka aan kala hadhaynin biictibaari lficil marka la eegayo laguma tawkiidiyo oo maalan haddaan idhaha jaaa muxamedun kulluhu lama odhan karo jaaa muxamedun kulluhu maaha arabi waayo haddaad kulluhuda ka tagto ma wa maxamed muu kala hadhi karaa ma laga yaabaa maxamed in qaarkiisa dambena uu joogo suuqa qaarkiisa horena uu masaajidka joogo waa maya ma kala hari karayo haddaba jaaa muxamedun kulluhu ha odhan laakiin haddaan idhaahdo ka waran ishtaraytu lbeyta guriga waan iibsaday iibsigu marka loo eego guriga gurigu muuna kala hari karaynin waayo guriga gebi ahaanna waan iibsan karaa guriga nus ahaanna waan iibsan karaayo sheer baan ku yeelan karaa wuxuun bay noqon kartaa ishtaraytu lbeyta markaan idhaa kulahu baan odhanaya oo gurigu isagoo mufrada ayaan ereyga kulahu iskaga tawkiidin waayo wuu kala hadhi karaya biictibaari ficil xagga iibsiga ayuu ku kala hadhaya laakiin muxamed xagga imaatinka ma kala hadhayo de jaaa muxamed markaa tidhaa dee kulluhu ha isku odhanin haddaba kulli waxaa lagu tawkiidiyaa markaa mufradka waa lagu tawkiidiya waa ko jamacana waa lagu tawkiidiyaa waa laba musanaha laguma tawkiidiyo iska ilaali ereyga kuli a inaad musane ku tawkiidiso haddaan jaaa muxamadaani idhaahdo dee kulli ku tawkiidin maaye musanaha kilaa iyo kiltaa baa lagu tawkiidiyaa musanaha yaa lagu tawkiidiyaa ereyga kilaa ama ereyga kiltaa jaaa muxamadaani kilaahumaa baan odhan jaa'at ilfaatimataani kiltaahumaa baan odhan laakiin kulli ha ku tawkiidinin jamaca iyo mufradka udaa jamaca iyo mufradka oo laba lagu dhuftay oo labaduba eh, mudaker oo lab ah ama labaduba dhadiga waa afar markaa wa jamiicu lafdiga jamiica ayaa ka isna ereyga jamiicihi dhammaan ayuu noqdaa kulli wuu daba dhaca keligiina wuu dhacaya waana kulli waxay faa'iideynaysay unbuu faa'iideyni wa caamatu lafdiga caamatun abaa isna lagu tawkiidiyaa ereyga caamatun ah culimmadu qaar waxay moodeen inay kulli oo kale tahay rag badan baa yidhi kelmadda caamatun iyo kulli bay la macno tahay laakiin waxaa la ogaaday inayna kulli la macno ahayne ereyga caamatun ihi waxay la macno tahay aar aar bay la macno tahay jaa haddaan idhaahdo jaaa alqawmu caamatuhum haddaan idhaahdo waxa wey jaaa alqawmu caamatuhum waa dhammaantood maahae waa badankood kolka waxaa la yidhi war in tawkiidka lagu daro malaha waa laga haboon yahayba ilain tawkiidku waa lafdiga kulli ah ayuu doonayaa sidiisi inuu inoogu sharxo war caamada labada bedel ha laga dhiga bay yidhahdeen bedel bedeluu kullin ha laga dhiga bay yidhahdeen min bacdin sidaa loo isticmaalo sidaa darteed buu sheekha faakihiga la yidhaha wuxuu leeyahay in kelmadda jamiica iyo kelmadda caamaha ah in wax lagu tawkiidiyaa waa gariib buu leeyahay gariib weeyaanoo aad iyo aad ayuu gariib u yahay sidaas ayuu qaatay ereyga caamaah iyo ereyga jamiica ah in wax lagu tawkiidiyaa waa gariib wakilaabaa ka mida kilaada waxaa lagu tawkiidiyaa labada ragga ah wakiltaabaa ka kiltaadana waxaa lagu tawkiidiyaa labada dumarka ah jaaa almuxamadaani kilaahumaa jaaءat ilbintaani kiltaahumaa wayejibu waxaa waajibaya itisaaluhaa la xidhiidhsigiisa ayaa waajibaya bidamiirin damiir uu la xidhiidhsado damiirka oo mudaabiqin mudaabiqa oo waafaqaya lilmu'akadi mu'akadka waafaqaya wuxuu halkan inoo sheegayaa alfaadan alfaadu tawkiidka waa tawkiidka macnawiga ah waxaa waajibaya mid kastiba inuu damiir la xidhiidhsado damiirkaasina inuu mudaabiqu yahay ama uu waafaqayo muakedka kala tawkiidinayo waa inuu waafaqaya muaked oo kala tawkiidinayaa ayuu waafaqayaa damiirkaasi wayejibu waxa waajibaya itisaaluhaa la xidhiidhsiga ayaa waajibaya alfaadani ay la xidhiidhsato bidamiirin damiir bay la xidhiidhsan damiirka oo mudaabiqin waafaqaya lilmu'akedi mu'akedka ka la adkaynayo damiir waafaqaya waa muakedkii ayuu waafaqayaa haddaba markaynu nidhaahno damiir muakedka waafaqaya ayuu qaadanayaa wuxuu ka waafaqayaa damiirkani muakedka haduu mufrad yahay xagga mufradnimada hadduu taniye yahayna xagga taniyanimada haduu jamac yahayna xagga jamacnimada hadduu lab yahay xagga labnimada haduu dhadig yahay xagga dhadignimada damiirkaasi waa inu mudaabiq noqdo damiirkaasi waa waajib waana laysla gartay in waajib yahay damiirkaasay xukun kale ka qaateen nimanka basriyiinta loo yaqaanaa waxay yidhaahdeen alfaadu tawkiid waa taabic waa raace muakedka horena waa matbuuc waa la raace kol haddii raace iyo la raace ay meesha wada yaaliin horta yaa muhiim ah maka wax ayaa muhiim ah mise ka la raacayo ayaa muhiim ah labadaa bal inoo kala sheega ee ka wax raacayee taabici ihi waa mukmiloo kan horunbuu dhammaystirayaa laakiin ka faa'iidada badani ay ku jirtaa waa ka raacayo ka hore ayaa faa'iido badan leh waxaa haddaba halkaa laga qaatay waxay yidhahdeen maadaamoo taabicii uu macrifo noqday ilan damiir buu sitaa damiir wayajibu itisaaluhaa bidamiirin baynu nidhi maadaamuu mudaaf yahay oo damiirkanina uu mudaafun ilayhigiisii yahay taabicu kol hadduu macrifoba yahay matbuucuna waa min baabi owla inuu macrifo noqda bay yidhahdeen haddaba cinda albasriyiin lama ogolo nakiro in la tawkiidiyo waxay yidhaahdeen haddii nakiro la tawkiidiyo waxa ka dhalanaysa in taabiciina uu macrifo noqdo matbuucuna uu noqdo nakiro oo waxa derajo hoosaynaya matbuuca asalkuna waxa weeye ama inay sinmaan ama inuu matbuucu sareeyo taas ayaa asala wayejibu waxa waajibaya itisaaluhaa alfaadda alfaadu tawkiidkiihi inay la xidhiidhsato bidamiirin damiir inay la xidhiidhsato damiirka oo mudaabiqin waafaqaya lilmu'akadi ka la adkaynayo waafaqaya sida jaaa alkhaliifatu khaliifkii ayaa yimid nafsuhu naftiisii hadda aaway mu'akidka ka wax tawkiidinaya waa ereyga nafsuhu ah yuu tawkiidinayaa alkhaliifa nafsuhudii mayna damiirsidanin damiirkanina khaliifku waafaqsanya xagga labnimada iyo mufradnimadaba ow caynuhu ama cayntiisa walaka waxa kuu bannaan an tajmaca inaad kulmiso baynahumaa labadoodan labadeed kulminaysaa naf iyo cayn ayaad kulminaysaa laakiin markaa waxaa laasimaya inay naftu horayso bishardi an tuqadima inaad hormariso ayaa la shardiyaa annafsa nafta inaad hormariso qowlka asaxa a sida ayaa shardiya ilay naftu xaqiiqo waxay ku tahay daatada ayay xaqiiqo ku tahay oo loo yaqaanaa cayntuna waa waxaa laga soo ergistay jaarixada isha ayaa laga soo ergistay kolkaa kulliga iyo juska dee kulliga inoo horraysiye wayajibu waxaa waajibaya ifraadu nafsi nafta in mufrad laga dhigo walcayni cayntana in mufrad laga dhigo maca almufradi mufradka miciisa hadda mufradkaasi waa muakadka muakadku markuu mufrad yahay labadaasi mufrad bay noqon wa jamcuhumaa in la jamciyo ayaa waajibaya calaa afcul wasanka afcula in lagu jamciyo maca almuhana muhanaha iyo waljamci jamca miciisa waxaa la ogaaday jamaca waa sax oo marka jamaca waa la iyo afcul baa lagu jamcin laakiin macalmuhanaa markay tahay mas'ale laysku waafaqsan yahay ma aha muana xataa muanaa la ogol yahay muanaha muanaa loo ogol yahay wayajibu waxaa waajibaya ifraadu nafsi nafta in mufrad laga dhigo walcayni cayntana in mufrad laga dhigo maca almufradi mufradka miciisa kani markuu mufrad yahay ee mufrad oy la socoto mufrad baa laga dhigi wa jamcuhumaa in la jamciyo ayaa waajibaya calaa afculin wasanka afcul ah in lagu jamciyo maca almuhanaa muhanaha iyo waljamci jamca miciisa taquulu waxaad odhan jaaa zaydaani labadii zayd way yimaadeen anfusuhumaa nafahoogii ayaa yimid naftoodii ayaa timid ow acyunuhumaa cayntoodii ayaa timid hamsaha labadaba wiiga goday unfusuhumaa buu qorayaa kaygu unfus waa anfus ucyun buu qorayaa waa acyun wa jaa'a zayduuna zayduuntii ayaa yimid anfusuhum nafahoogii ow acyunuhum ama cayntoodii wa kullun kelmadda kullun ah wa jamiicun iyo kelmadda jamiicun ah wa caammatun iyo kelmadda caammatun ah ayaa lagu tawkiidini kullun iyo jamiic iyo caama intoodaaba hadda waa lagu tawkiidin iyagana oo min alfaadi tawkiid ayay noqonayaan saddexdaasi yu'akadu waa la tawkiidini bihaa madkuurkan ayaa lagu tawkiidin almufradu mufradka iyo waljamcu jamca musanuhu meesha uu ka baxay musane laguma tawkiidinayo mufrad iyo jamacun baa lagu tawkiidinaya mufradkuna dhammaan maahee waa ka qayb qaybsami karaa walaa yu'akadu bihaa laguma tawkiidiyo kuwan almusana musanaha laguma tawkiidiyo taquulu waxaad odhan jaaa aljeyshu ciidankii wuu yimid kulluhu gebi ahaan ow jamiicuhu dhammaantii ow caamatuhu caamadiisii wa jaa'ad alqabiilatu qabiiladii baa timid kulluhaa gebi ahaan ow jamiicuhaa dhammaanteed oo caamatuha caamadeedii wa jaaa arijaalu raggii baa yimid kulluhum gebi ahaantood ow jamiicuhum dhammaantood ow caamatuhum caamadoodii haddaba kulli iyo jamiic way israacaan ama ajmaciin baa halka jamiica gelaya ilaahay baa aayad qur-aana ku yidhi fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun waa tawkiid tawkiid loo geeyey tawkiid tawkiid loo geeyey fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ereygan ajmacuun iyo ereygan kullihi labaduba dhammaanun bay sheegayaan culimada qaar baa mooday inay kulluna tahay inay tahay xasba alkemiya ama xasba alafraad ajmacuunna inay tahay xasba zamaan saasay ragga qaarkood luqawiyiinta qaar baa sidaa ufahmay oo waxay yidhaahdeen fasajada almalaaikatu kulluhum marka la yidhah kulluhum waxa weeye mala ka hadhay ma jiro malaa'igta mala kastaa wuu sujuuday ajmacuuna marka la leeyahayna waa xagga zamanka oo daqiiqad qura ayay sujuuddii malaa'igtu wada dhaceen sida salaada aynu u safanno oo kale ayay mar qura malaa'igtu wada sujuudeen oo ajmacuuna xagga zamankay ku tacalluqdaa bay kulluna xagga afraadda ayay ku tacalluqdaa macnaha waa laga wacan yahay waa inaad labadaba tidhahdaa afraadday ku tacalluqaane midna agga ajmacuun xagga zebanka maaha dee waxaa lagu gartay ajmacuun inayna xagga zebanka ahayn ibliis baa ilaahay markuu u dhaaranayey yidhi lauqwiyanahum ajmaciin buu yidhi ilmo bani aadam markuu ka hadlayey lauqwiyanahum waan baadiyeyn ilmo bani aadam ajmaciino dhammaantood ma nidhaahna haddaba daqiiqad qura ayaa ilmo bani aadam uu wada baadiyeynaya ma hal minid buu ilmo bani aadam wada baadiyeynayaa ibliisku mise wuxuu u kala baadiyeyni siday u kala horreeyeen siday u kala horreeyeen buu u kala hor baadiyeyn isaw ma aha kolka ereyga ajmacuun ama ajmaciin xagga zamanka kuma tacalluqdo aayaddaasaana lagu ogaaday wa jaa'at innisaau dumarkii baa yimid kulluhunna gebi ahaantood ow jamiicuhunna dhammaantood ow caamatuhunna iyo caamadoodii wa kilaa lafdiga kilaaya ayaa lagu tawkiidin wakiltaa iyo lafdiga kale kiltaaa ah. wakilaa iyo wakiltaa yu'akadu bihimaa waxaa lagu tawkiidin almusanaa musanaha ayaa lagu tawkiidin naxu jaaa zaydaani labadii zayd ayaa yimid kilaahumaa labadoodiiba wa jaaat hindan hindaat wa jaaat alhindaani halkaa wa jaaat alhindaani bay ahayd alhindaani kaygu wuxuu qoraya alhindaatu buu qoraya ta buu ka dhigaya ta'daasi waa khalad wa jaa'at ilhindaani labadii hindo ayaa yimid kiltaahumaa labadoodiiba weydaa uriidda marka la doono taqwiyatu taakiidi taakiidka in lasii xoojiyo marka la doono fa yajuusu waxaa bannaan an yu'taa in lala yimaado bacda kullahu kelmadda kullahu gadaashiisa biajmaca in lala yimaado wa bacda kullihaa kullihaa gadaashiisana biajmcaa'a in lala yimaado wa bacda kullihim kullihim dabadoodna biajmaciina in lala yimaado wa bacda kulihina kulihina dabadoodna bijumaca in lala yimaado kullida dabadeed ajmacaasaa daba dhacaya qaala allahu tacaala alle ayaa aayad qur'aana ku yidhi fasajada waxaa sujuuday almalaa'ikatu malaa'igtii ayaa sujuuday kulluhum gebi ahaantood ajmacuuna dhammaantood haddaba laba tawkiid ayaa aayaddaa ku jira mu'akadkuna waa xabado almalaa'ika waa mu'akad kulluhumna waa tawkiid ajmacuunana waa tawkiid labaad icraabka waxay kuaaqeen ku raaceen almalaa'ikatudii baa godnayd kulluhumtana waa la goday ajmacuunana wowgaasaa lagu rafciyey oo dee wakiilka amaxay ah damaha wa yuqaalu waxa kaloo la odhan jaaa aljeyshu ciidankii ayaa yimid kulluhu gebi ahaantiisa ajmacu dhammaantii kulluhudan iyo ajmacudani way wada socdeen waa laba tawkiid haddaba waxaa la ogaaday kelmadda ajmaca inayna damiir wadanin alfaadu tawkiidku damiir bay qaadan jireen laakiin kelmadda ajmaca damiirku waa muqadar baa la waa muqadar waalqabiilatu qabiiladii ayaa timid kulluhaa gebi ahaanteed jamcaau gebi ahaanteed waa kulluhaa iyo jamcaau waannisaa'u dumarkii ayaa yimid kulluhunna gebi ahaantood jumacu gebi ahaantood jumacu halkaa caynka u iga kordhigay igu jumaca buu yidhi jumaca ma aha waa jumacu caynka waa la godaya kulluhunna iyo jumacu waqad yu'akadu in la adkeeyo ayaa la arkaa biajmaca kelmadda ajmaca in lagu adkeeyo ayaa la arkaa wa jamcaaa e, qadi mudaaric hadday gasho taqliil bay sheegtaa waa yari waqad yuakadu yuakadna majhuul buu ka dhigay laba laba arrimood buu isku geeyey waa qadoo mudaaric markay gasho taqliil sheegaysa iyo yuakadu oo siiqatu tamriid culimada ahlu xadiidku siiqatu tamriid bay u yaqaaneen majhuulka waqad yu'akadu in lagu adkeeyo ayaa la arkaa biajmaca kelmadda ajmaca in lagu adkeeyo wa jamcaaa kelmadda jamcaaa ah in lagu adkeeyo wa ajmaciina kelmadda ajmaciina ah in lagu adkeeyo wa jumacu kelmadda jumacu ah in lagu adkeeyo biduuni kullin kulli la'aantii waxaa la arkay buu leeyahay kiyo kulliba aan la sheegin oo ereyadan lagu adkaynayo naxwo wala uqwiyannahum waan baadiyeyn oo waan baadiyeyn oo waan baadiyeyn ajmaciina dhammaantood ereygan ajmaciine ah waa waa la tawkiidiyey waxaa lagu tawkiidiyey damiirka uqwiyanahum ku jirta humtaasaa lagu tawkiidiyey asalka hore ajmaciinada kulli baa ka horreyneysay kullihin baa ka horreyneysay kullidii waa laga maarmay waqad yutaa in lala yimaado ayaa la arkaa waa taqliil iyaduna bacda ajmaca ajmaca gadaasheeda in lala yimaado bitawaabicihi tawaabicdiisa in lala yimaado tawaabicdii baa la keenayaa wahiya tawaabicdaasi agtacu weeyi lafdiga agtacu ah wa absacu weeyi lafdiga absacu ah wa abtacu weeyi lafdiga abtacu ah waa dhammaanun weeye agtacu waa dhammaan absacuna waa dhammaan abtacuna waa dhammaan naxwu jaaa alqowmu qoomkii ayaa yimid kulluhum gebi ahaantood ayaa yimid ajmacuuna gebi ahaantood waa ajmacuunadaa wa agtacuuna dhammaantood ayaa yimid wa absacuuna dhammaantood ayaa yimid wa abtacuuna dhammaantood haddaba iminka cadafkani ajmacuuntaa lagu cadfayaayo cadaf markaa ma jirayo wahiya iyadu bimacnan waaxidin waa isku macno qura uun saddexduba waa isku macno uun haddaad agtac tidhaa iyo haddaad absac tidhaa iyo haddaad abtac dhammaan uun sidaa darteed laa yucdafu layskuma cadfo bacduhaa qaarkood calaa bacdin qaarka kale ilan shayga naftiisa laguma cadfee lianna shay alwaaxida shayga keligii ah laa yucdafu lama cadfo bacduhu qaarkii calaa bacdin qaarka kale laguma cadfo ha ka yaabin in laysku cadfo bal hadda aynu eegno keligood bay imanayaan buu yidhiye muxuu sheekhu u soo deliishaday marka keligood ay imanayaan wuxuu u soo daliishaday gabayga sharxeennu uu qorayo taxmiilun ida alfaau cawlan agtaca ninkaa raajiska ah ee baxrurajdiga gabayga ku tirinaya wuxuu yidhi ya laytanii kuntu sabiyan murdicaan taxmiilun ida alfaau xawlan agtaca idaa bakaytu qabalatni arbacaan idan adalu dahra abki ajmaca wuxuu leeyahay yaa laytanii alla miyaan kuntu ahaado sabiyan ilmo yaroo carruuroo murdican hooyadii nuugaya alla ilmo yaroo nuugaya miyaan ahaada buu yidhi ilmo yaroo nuugaya miyaan ahaado oo taxmilunii ay ixambaarsanaato adalfaau inantaa sanka yar ama inantaa baryaha waaweyni xawlan sanad miyay ixambaarsanaato agtaca dhammaystiran alla inantaasi miyay sanad dhammaystiranun ixambaarsanaato buu yidhi idaa bakaytu markaan ooyana qabalatnii way i idhunkanaysaa arbacan afar jeer haddaan ooyana afar jeer i dhunkan idan markaa haddii oohinta aan dhunkashadeeda ku helayo adallu dahra sanadka oo dhan waxaan ahaan lahaa buu yidhi abkii mid ooyaya ajmaca dhammaantii waan iska ooyi lahaa un buu yidhi mar kaste ninkani waxaynu ognahay ragga gabaygooga lasoo qaadanaya culimmadu ay kutubta ku soo qaadanayaan rag culimo ah uun ma aha waa rag luqadda gabayga waa rag luqadda aqoon u leh waxay dooni ha ka hadlaan iyo aqraadda ay ka hadlayaan noocay dooni ha ahaato inan qurxoon waxoogaa qurxoon oo buuran ayuu arkay markaasuu yidhi inantaas seed ugu dhowaataa buu is yidhi markaasuu tamanigan samaynayaayo alla ilmo yaroo naaska jaqa haati oo gabadhaasi ay xambaarsan tahay buu yidhi maxalu shaahidkeennu waxa weeye taxmiilu nidalfaau xawlan agtaca kelmadda agtaca waalawaa tawkiid lafdu tawkiid waxayna adkaynaysaa xawlanta ka horaysa ereygii ka horreynaya ajmaciina ahaana meesha kuma jiro dhinac kale ayaa loo soo deliishado kuufiyiintu ay u deliishadeen waxay yidhaahdeen saw kuwii basriyiintu lahaa tawkiidka macnawigu macrifadu u gaar yahay agtacadani sawta tawkiidisay kelmadda xawlan ah oo nakiro ah kelmadda xawlan ah oo nakira ah sawta ah ah tawkiidisay wa tawkiidu tawkiidku axkaamtii baynu ku jirnaa haddaba talow culimo tawkiidka macnawigu inuu israaca waynu aragnay tawkiidka macnawigu israaca oo laba eray oo labaduba tawkiid macnawi oo wada socdaad arkaysa layskumana cadfo sida fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun waa kulluhum iyo ajmacuun labaduba waa wada tawkiid ama muakid bay wada yihiin malaa'igta horun bay tawkiidinayaan jaa muxamedu nafsuhu caynuhuna waynu aragnay nafsuhu aynuhu waa saxoo way israacayaan tawkiidka lafdiga ana waxaynu nihi saddex jeer kama badnaadaynu soo nidhi oo aayadda walmursalaad iyo aayad ee eh, fawaylun ymayd waylun yowmaydin lilmukadibiin iyo fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaan waxaynu nina saddex jeer bay ka bateen tawkiidka man lafdigii saddex jeer kama bato macnawiguna wuu israacaayo laba wada socda ayaad arkaysa talow haddaba labada tawkiidee kala duwan ma laysku daraa talow iyaga labada tawkiidee kala duwan ma laysku dari karaa oo tawkiid lafdiya iyo tawkiid macnawiya ayaa laysku darayaa ma jawaabtu waa nacam waa laysku daraa alfaada tawkiidka ah ama ha ahaato macnawigii ama ha ahaato lafdigii labadaba waynu isku daraynaa culimo oo labada tawkiid oo laysku daray carabta waa lagu arkay waana wax jira laakiin waxa la hormariyaabaa la yidhi lafdiga tawkiidka lafdiga abaa ah la hormarini oo macnawiga laga hormarini waayo lafdigaa dee asala tawkiidu lafdi isagaa asala wa tawkiidu tawkiidku taabicun wuxuu raacaa lilmu'akadi ka la adkaynayo fii rafcihi rafuhu ku raaci wa nasbihi nasbuhu ku raaci wa khafdihi khafduhu ku raai wa tacriifihi macrifanimadu ku raaci halkaa wa tacriifihi markaynu nidhi sheekh uu ka aamusay wa tankiirihidii ma xasuusan tahay wa tankiirihi inayna kuugu jirin sababta maad garanaysaa waa laba madhab baa ku jiray basriyiinta ayaa qaba atawkiid اlmacnawi marifadu u gaar yahay kolka sheekeenan iyuu raacay ma besriguu raacay mise kuufiga besriyiintu raacay wa tacriifi macrifo qura unba isla ahaani waxaa haddaba inaga maqan wa tacriifi wa tankiirihi wa tankiirihi hadduu ku dari lahaa kuufigu raaci lahaa oo kuufiyiintaa qaba in nakirana ay isla noqdaan walaa yajuusu ma banaana tawkiidu nakirati nakirada in la tawkiidiyo cinda albasriyiina basriyiinta agtooda ma banaana buu ku yihi in la tawkiidiya laakiin kuufiyiinta way banaan tahay maxamed ibnu maaligna laba inoogu kala qaada buu yidhi kuufiyiintu beydkanay deliishadeen lakinahu nshaqahu an qiila da rajabun ya layta ciddata xawlin kulihi rajabu laakinahu ninkaa shaaqahu waxa ka yaabiyey an qiila in la yidhi daakani rajabun waa bishii rajab war ninka waxa ka yaabiyey in la yidhi bishani waa rajab khayr badan buu malaha bishaa helay yaa layta ciddata xawlin alla sanadka oo dhan tiradiisu kullihii gebi ahaan rajabu rajab muu wada ahaado alla yidhaahay sanadka o dhan muu rajab nooga wada dhigo buu yidhi sanadka bil kastoon maraynaaba rajabuun miyay noo ahaato ninkaa gabayaaga ah haddaba eeg yaa layta ciddata xawlin kullihii rajabu markaynu nidhaahno ereyga kullihii ah ee kullihii waa muakidka kii wax muakedka la adkaynayaana waa xawl xawl waa nakiro kullidaasina nakiro maahe waa macrifo laba kala duwan oo laysku tawkiidiyey baynu halkaa ku haynaa in sha allahu tacaala cashirkeenni maanto halkaa ayuu inoogu egaanaya ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam su-aalihii ayaa inoo jira sidaa darteed aynu in yar in sha allahu tacaala misxafka inoo soo qaada labadii guruub ee shalay isku dhacay waynu ogeyn cabdixakiin yare ayaa sarreeyey bal ninkii xuseen ahaa mar baynu ugu celin doonaa oo waxaan odhan doonaa gruub labaad la soo gal ama xalqadii shalay toole waxaad inoo soo saartiin maanta isla shalay aayaddii aan maraynay aayadday ahayd suuraddeen shalay maraynay ya innaa anzalnaahu fii leylati اlqadri sow ma koobaad ayaynu marnay aayadda labaadun baynu sii qaadan doonaa in allahu tacaala xalqatu ibnu maalik alandalusi horay u gashay xalqadaasi xalqatu imaami nawowina waynu haynaa waay waxaa ii soo noqonaya xusein waa xalqatu ibnu maalik alandalusi waxaa kacaya maanta mawliid rooble cali mawliid rooble cali ayaa xalqatu ibnu maalik u kacaya xalqatu imaami nawowina waxaa istaagaya ninka la yidhaahdo cabdilcasiis cabdilaahi moxamed cabdulcasiis cabdilaahi moxamed waa cabdulcasiis iyo xusein yuusuf abdmawliid eh, rooble cali baan doonaya labadaa nin ha istaagaan cabdulcasiis soo dhowow mawliid ma la hayaa mawliid ma la hayaa xalqadda ayaa u kacaya mawliid hadduuna joogin cabdulqaadir baa istaagay maa sha allah waxaynu maraynaa wamaa adraaka maa laylat اlqadri wamaa adraaka maa laylat اlqadri waxaan idinka rabaa cabdulqaadirow adaa ku horaynaye aayaddaa qur'aanka ah imise erey oo marfuuca ayaad ku haysaa marfuuc wamaa adraaka maa laylat اlqadri marfuuc iyo fii maxali rafcin waad isku darsanaysaa imisaad marfuuc haysaa ama fii maxali rafcin aad haysaa marfuuc iyo fii maxali rafcin iskugu keen dar cabdulqaadir minidna yuuna ka badnaanin cabdulcasiis adaa qaadanaya insha allah cabdulcasiis wamaa adraaka maa laylat اlqadri aayadda qur'aanka imise marfuuc ama fii maxali rafcin ayaynu haynaa maxaad tidhi cabdulqaadir adig eh, waxaan doonaya me cabdulcasiis labaad haysaa cabdulqaadirow maxay kula tahay saddex baad haysaa maa sha allah waa sidaa cabdulqaadir sheegay saddexda ii sheeg ya adraaka adraa hadda mustatirka lama qiimaynayo maada ugu horaysa waa kow maxaa tidhi leylatu waa laba laba haye malaha waa labadaasu sidii cabdilcasiis ya may maada dambe waa sax weeye wamaa adraaka maa laylat اlqadri nacam imise xaraf baad cabdilcasiis u haysaa ah, isla aayaddaa un imise xaraf baad ku haysaa ashana lama tirinayo saddex xaraf baad haysaa nacam cabdulqaadir hal xaraf baad haysaa halkaa sheeg waawowga waa maa ku jira bes xabadaasunbaa xaraf ku jirta imise damiir baad haysaa nacam cabdulqaadir labada xalqadood way kala horeeyaan isoo lama socotiin cabdulqaadir haye damiir mustatir lama sheegayo inta muuqato qura ayaa la doonaya hal damiir waa halkee maxalkiisa sheeg fii maxali rafcin fii maxali nasbin fii maxali jarin fii maxali nasbin cabdilcasiis imise ficil baad haysaa hal wey halkaa ayay sheeg adraaka calaamatulbini maka afkuu ku joogaa halkuu ku joogaa adra waaye calaamatulbinihiisa maxaa lagu bineeyey wamaa adraaka calaamatulbinihiisa damaa lagu bineeye ya waaye abd cabdulqaadir fatxaa lagu bineeyey shukran cabdulqaadirow fatxadu daahira mise muqadara ya waa fatxa muqadara alif buu wataa kol hadduu alif wato fatxa muqadara baynu isku ogeyn waa yahay aayaddaas oo dhaaf cabdulcasiis laylat اlqadri khayru min alfi shahri aayaddaa abdcabdilcasiis oo mubtademe ku jira laylat اlqadri khayru min alfi shahrin mubtademe ku jira ya waa imise mubtadaad haysaa laba mubtade ayaad haysaa fariid haye abdulai cabdilqaadir aayaddaa imise mubtadaa ku jira laylat اlqadri khayru min alfi shahrin hal mubtade halkaa sheeg khayrunta or bal sheeg adigu waa laylada hore hal baa ku jira waa laylada hore labadaasi way isla dhaceen waan la soconaa khabar ma la hayaa waxaa qaadanaya abd cabdulcasiis khabar ma la haya cabdulcasiis waaway khabarku imisaad haysaa horta tira ahaan imisaad haysaa tira ahaan khabar halkaasii sheeg waa khayrun khabarku kolka imise u qaybsami jiray khabarku imise u qaybsami jiray ma laba ma afarbaa ma shan baa han shantii waa midkee khayrun min alfi shahri a habarkaasi ma mufradba ma jumla ismiya ma jumla ficliya ma darafba ma jaariya majruurba jumla ismiya yaa cabdilqaadir waa mufrad khayrun tani waa mufrad ka noqo cabdicasiiso waa yahay cabdilqaadir oo marankuugu soo celiyo weli raggiis ma gaadhayaani imise mudaafun ilayhi baa aayaddaa ku jira imise mudaafun ilayhi ayaa aayaddaa ku jira laba maa tidhi arka qaada abdabdiqaadi cabdilcasiis eh, eh, eh, ha mise mudaafun ileyma ayaddaa ku jira saddex mudaafun ilayhi adigana waa imisa hal midh may waa laba su-aasha labanimadan kuu diiday ninkanay ku socotood ka boobtay kuuguma diidin inay khalad tahee labada ninkanaa iska lahaa laba mudaafun ilayhi baa ku jira waa alqadrida iyo shahrinta labada mudaafun ilayhi waa alqadrida iyo laylatulqadrida iyo min alfi shahrin shahrintaa weeyi tanazalu almalaa'ikatu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amrin cabdulcaziiz imise mudaafun ilayhi baa aayaddaa ku jira tanazalu almalaa'ikatu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amrin mudaafun ilayhi baan kaa rabaa sheekh waana cabdulcaziiz su-aasha cidda iska lihi hal baa ku jira nacam cabdulqaadir imi labaa ku jira jumhuurta ayaan u bandhigayaa hadda jumhuurta ninka inoogu yar haye iyo saaxib albiطaana nacam saddex baa ku jira saddexdaa istaagona tus saddexda aayadda saddex mudaafun ilayhi baad sheegtay sow maaha sheeg saddexdaa ya iska fadhiiso jazaaka allah khayr waar ninkaasi tii koowaad baa ka khaldantay haye ardaygaas istaag nacam saddexda ku jira itus ya waa rabbi kow iyo himta laba iyo iyo amrin jazaka allah khayr eeg idni waa mudaaf rabbi waa mudaafun ilayhi rabbi baa haddana mudaafa himtu waa mudaafun ilayhi kulli baa mudaafa amrin baa mudaafun ilayhiya mayla socotiin tanazalu almalaa'ikatu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amrin cabdulcaziiz aayadda qur'aanka eh, waxaan doonayaa naca cabdulqaadir imisaa ficil mudaaric baa ku jira mise kumaba jiraba ficil mudaaric kuma jiro ka qaado adigu nacam cabdilcaziiz ow ka qaado hal baa ku jira halkaasi sheeg waa tanazalu shukran saddexdii ficil mudaarici waa midkee ma saxiixiiba ma muctalkiiba ma amhilatu lkhamsiiba waa saxiixi jazaaka allahu khayran xabad baa ku jirta tanazalu ah asalkeegu waxay ahaan jirtay ta labaad baa xagga hore kaga jiri jirtay waxay ahaan jirtay tatanazalu bay ahaan jirtay kolkaa baabu xadfu ixtitaaeyn baynu arki doonaa sarfiga baabu xadfi ixtitaaeyn kolka xadfu ixtitaaeyn baa loo yaqaanaayo labadii tood baa mid ahaan laga xadfay waayo haddii aan xadfu ixtitaaeyn laga dhigin oo la moodo inuu ficilku nazale ahaa rubaaci buu noqonayaayo maxaa loo godi waaye xarafka koobaad baa lagu odhan waxayu kaanat fi rubaaciyin tudam wa fatxuhaa fima yaa dhammaystiraya waxayu kaanat fi rubaaciyin tudam haye wa fatxuhaa fimaa siwaahu multazam qaacidadaasaan soo dhiganay kolkaa haddii afaraad ka dhigto xarafkan haddaad mooddo xarfulmudaarici maxaa loo godi waayey baa lagu odhanaya tanazalu ilan ficilkii nazala ayaad ka dhigteen kolka waxaad ogaataa inay ta kale ka maqan tahay tanazalu waa ficil mudaaric oo saxiixulaakhir ah sheekh icraabkiisu muxuu ahaa marfuuc mansuub majzuum maxaa awey marfuuc mansuub majzuum waa midkee ha tanazalu marfuuc caamilu rafcaha noo sheeg yaa rafciyey imise qowl baynu ku dhiganay ruuxulcraabka ya afar qowl afartaa bal noo sheeg wa litajarudi can اnaasib wاljaazim waa ko maxaa tidhi limushaabahati alisma waa laba baxrufi mudaarac waa qowlkii kisaay waa saddex ka kale wuu kaa maqan yahay xuluuluhu maxal lismi maa sha allah tanazalu malaaika ereyga almalaaika abdabdai cabdulqaadirow sheeg maxay icraabantahay almalaaika waa faacil faacilku wuxuu iman jiray mar ismi daahiru ka iman jiray marna ismi mubhama marna ismi mudmara marna ismi eh, muawala afartaa waa midkee waa ismi daahira wruuxu abdabdqaadi cabdulcasiiz wruuxu ma cashirka aan maanta dhiganaynay ba mise waa cashirkii shalay aan dhiganay mise waa kii dorhaab ereygaa war ruuxu ah ma cashirka aan maanta dhiganaynayba mise waa kii shalay aan dhiganay mise waa kii dorhaab aan dhiganay waa kaan hee kaan maanta dhiganaynay war bal abd cabdilqaadir ka waran waa kii shalay aan dhiganaynay cashirkaan shalay dhiganaynay muxuu ahaa muxuu ahaa cadaf war ruuxu wowgani soo xarfulcadaf ma aha aan ruuxu sawku yuu ku eh, yaa macduufa cabd cabdulcasiizow macduufka istus yaa macduufa markaan idhaha tanazalu malaaikatu waruuxu aruux baa macduufa yaa macduufu calayhiya almalaaika yaa xarfulcadafa wowga icraabka iskar waafaqeenna waa ayo waa rafcu almalaaikatuna way godan tahay aruuxuna way godan tahay fiiha biidni rabbihi min kuli amrin salaamun hiya xataa maطlaci اlfajri intaa yaa icraabaya haddaba salaamun hiya xataa maطlaci اlfajri yaa intaa un icraabaya ardayda jumhuurta xabaddaa ma udaaya xabaddaa jumhuurtaan u daynaya nacam istaag salaamun hiya xataa maطlaci اlfajri salaamun waa mubtade war sheekh ayaa saxaya salaamun waa mubtade bu ihi sheekhu haye hiya baa maxaa tidhi may salaamun un baan icraabteeda kaa rabaa jazaaka allah khayr salaamuntani waa khabar soo qadimay hiyaduna waa mubtade ta'akhuray haye ka soco salaamun hiya way wayna dhaaftay xataa waa xaraf xarafkaasi waa xarfu nasba mise waa xarfuljasmo mise waa xarfuljar xarfuljar haye malaci maxaa tidhi malaci xataa waa xarfuljar baa tidhi malaci markaa waa ismigii majruurka xataadu jaraysay haddana malaci waa mudaaf haye alfajri waa mudaafun ilayhi alfajri waama bal ku dhawaaq alfajri haddaan ra'da horraysiyon jiimka dambaysiiyo bal akri ku dhawaaq haddaan ra'da hor mariyon jiimka dib dib mariyo maxay noqonaysaa alfarji waa cawradiisa maaha waay in sha allahu tacala halkaa inoo joogo wa shukran